bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolsagaashan-iyo lixaad ee ka mid ah min kitaabi صaxiixi muslim kitaab اljana'is wuxuu kitaab yahay ku saabsan yahay cashirku ama kitaabku aljana'is aljana'is waa jamcu jinaaza janaa'istu waa wadartii waaxidka janaase la yidhaahdo janaasaduna marna maydka la xabaalayo ayaa la yidhahdaa marna nacashka iyo sariirta lagu qaadayaa janaazada la yidhaahdaa jiinka ama ha la kordhabo ama ha dhigo waa isku mid wadaaddo kala qaadaa jira oo yidhaahda janaasaduna waa nacshiga janaasadana waa maydka nimanna way cagsiyaan oo janaasada oo jiinka la kordhabaa meydka ah janaasadana waa nacshiga yidhaahda baabu talqiini اlmowta laa ilaaha ila اllah baabu talqiini اlmowta wuxuu baab yahay dadka dhimanaya ee naftu hayso in loo carabaabo laa ilaaha ila اllah talqiinu اlmowta talqiinku waa ruuxa in loo carabaabo loo meeriyo afka loo mariyo su markaasn xusuusto asagu markaa u ashahaato jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan talqiinku inuu sunno yahay sunno inuu yahay oo meydka ama ruuxa dhimanaya ee naftu hayso ee xaraarugaya in shahaadada loo qabto inay sunno qabaan ijmaac bay soo guuriyaan daahiriyadu laakiin waa waajib bay leeyihi ibnu xasan baa ku sheegay muxallihiisu hawsha aad uga hadla waxadaana abu kamil aljaxdari fudayl ibn xusein wacumaan ibn abi shaybata kilaahuma can bishr labadaa wadaadee fudayl iyo cumaan ah waxay ka wada qaadanayaan bishr qaala abu kamil wuxuu yidhi asagu markuu xadiidka ka qaadanayay sheekhiisa xadaanaa bishr ibnu mufadal buu yidhi ee can muusan dhihin xadaana cumaaraة bnu haziya alansaari qaala xadaana yaxya bnu cumaarata qaal samictu aba saciidin اlkhudriya radi allahu tacala canhu yaquul saxaabigaas walaan maqlay qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yhi laqinuu u qabta shahaadada mowtaakum kuwiina dhimanaya laa ilaaha ila اllah u meeriya u qabta u carabaaba mowtaakum kuwiina dhimanayo weli aan naf bixin laa ilaaha ila allah u qabta waxaa shardi ah cinda ahli اlcilmi waana shardi curfi ah oo caqli ah oo abci ah ruuxu waa inuu miyidkiisi maankiisi joogo oo wax garanayo waxa loo sheegayo uu fahmaayo hadduu maqan yahay loo qaban maayo marka iyada ah waa inuu miyirkiisi maankiisi joogo marka inuu hadli karo carabka u ka dhihi karo shardi ma ah hadduu carabka soo celin karana hadda weyda kaa dabadhihi hadduusan soo celin karin niyada iyo maskaxda ayuu ka dareerinayaa xadiidkan min hada alwajhi waxaa ka wariya tirmidi baa ku wariya fii jaamicihi wuxuuna yidhi xadiiu abi saciidin alkhudriy xadiiun xasanu saxiixun hariib ayuu yidhaahdaa nasaa'ina waa wariya min hada alwaj ayayna eh, ku wariyaan waxaa loo odhan waayey marka asal waxay ahayd in laqinuu muxtadariikum u meeriya ama u qabta kuwa markaa naftu ay hayso ilan mowdku xaqiiqa wuxuu ku yahay ruux naf baxay ay ka dareertay maxaa yeele ruux hadduu dhintaa dee meerin karoo talqiintii markaas la rabay maqsuudku waa tegaya ee waxaa la doonayaa ruuxu in uu adduunka uu kaga baxo shahaadateynkaasoo ku dhawaaqaya ashahaadada ku dhawaaqayo xadiidkana marka asal waa baabka imaam muslim kitaabkiisan waa mukhtasar waa kitaab yar baabka xadiidku ku bilaabo wuxuu u keenaa lilictimaad wixii ka dambeeyo ku macnaana wuxuu u keenaa lilistishaad ta iska ogow xadiidkan abi saciid buu baabku u keenay inuu cuskado oo la xujaysto wixii ka dambeeya ee ku macna een waxba aan dheerayn waa makhraati makhraati gashi weeye marka yukhtafaru fi shawaahidi ma laa yukhtafaru fi lusuul baa la yidhaahdaa waxadaanaa waa xadiidka noo wariyay qutaybat bnu saciid qaala xadaana cabdاlcaiiz yacni daarawardiy cabdاlcaiiz bn moxamed daarawardi xaa yacni sanadkii halkaasuu ku egay kii hore mid labaadba bilaabaya waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana khaalid makhlad xadaana sulaymaan bn bilaal ataymi jamiican si wadajira waxay ku qaateen bihada isnaad sanadkan asaga wuxuu raba inuu ku yidhahdo sulaymaan bilaal iyo cabdicasiis ayaa labaduba xadiidka waxay ka warinayaan wadaadkii ahaa cumaara ibnu hasiya ee haddaad soo marayseen cumaara oo sheekhi bashir munfadal ah sheekhi bishir munfadal can cumaar ibnu hasiya can yaxya bni cumaara sumayna sumar can abi saciid sanadka horun buu ku ixaaleeyey abubakr ibn abi shayba hadda sheekha muslima xadiidka qudhigiisa iyo sanadkan wuxuu ku wariyaa musanafkiisa ayuu ku wariyaa meesha ah yuu ku wariyay cafwan waxaan u jeeda baan u jeedaa isla sanadkan qudhigiisuu nasaa ku qaataa oo ka hore ee qutayma ibnu saciid isaguna buu ku wariya jamiican wuxuu jeedaa darawardi iyo sulaym bila bihada اlisnaad sanadkii ahaa cumaara bnu haziya can yaxya bni cumaar can abi saciid buu jeedaa ibn abi ibnu maajahna waxaynu soo marray asagoo xadiid ka qaadanaya abubakr ibn abi shayba daara qudni baa xadiidkan la weydiiyey cilalkiisa lagu weydiiyey aad buuna u faahfaahiyey dariiqan muslim uu doortay inuu xoog badan yahay una ansaxsan yahay buuna sheegay baad ka fiirin kartaan idan sanadka wuxuu kaga tegey waa xadiidkuu u keensaday istishhaadka cafwan ictimaadka uu keensado inuu cuskado oo ay sunno tahay laysfaray lays amray qofka muslimkee dhimanaya in naftu hayso in shahaadada loo qabto oo kelimad towxiid ah ma lagu darayaa muxamadun rasuulullah ra'yuljumhuur maya lagu dari maayo waa adkaar waa ducooyin waa amar yimid shaaricuna wuxuu ku gaabsaday laa ilaaha ila allah shahaadadii nebi maxamed birisaala wanubuwa hoostay kaga naban tahay xilliguu ruuxu nafbaxaayo tawxiidku besaa loo qabanaya shaaficiyadu qaybo ka mida ah, oo ka mid yihi ah qaadigii abuayb atabari iyo muta'akhiriin waxay leeyihiin waa la raacinayaa muxamadun rasuulullah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi ba ruuxa loo qabanaya laakiin jumhuur ahlicilm oo jumhuur shaaficiya wakayrihim waxay qabaan waxaa lagu gaabsanayaa towxiidka wahada huwa sawaab wuxuu hadda u gudbayaa imaamku xadiiu u makhraati kacaysay xadiika hor abi saciid waxadaana abubakr bn abi shaybata wacumaan ibna abi shaybe cumaan abubakr cabdulahi bn maxameda ah, walaalo weeye cabdulahi ninki la odhan jiray waxadatnii camru naaqid sheekh labaad buu sheegay ama saddexadaan dhahno qaaluu waxay dhaheen saddexdaa waa jamiican si wada jiroo idayl ah waa abubakar cumaan iyo camr naaqid xadaana abu khaalid alaxmaru wasmuhu sulaymaan bnu xayaan waad garanaysaan can yaziid bni kaysaan can abi xaasimin salmaan alasjaci wadaadka la odhan jiray can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal اllahu alيh wasalam laqinuu u meeriya u qabta u carabaaba mowtaakum kuwiina dhimanaya weli aan naf bixin laa ilaaha ila اllah xadiidku abubakr bn bishe musanafkiisuu ku wariyaa baad ka fiirin kartaan ibnu maajana waa inaga soo mara soo ka qaadanaya xadiidkan abu hurayre ee uu u keenay muslim markhaatigasha uu keenay ee culummadii qarnigii saddexaad ee hijrada wax wax ka sheegay ma jirin wadaad la yidhaahdo ibnu camaara shahiid abulfadl oo cilalu muslim kitaab liada qoray oo risaalo yar ah ayaa wuxuu yidhi xadiidkani ku khaldamay abu khaalid alaxmar abu khaalid alaxmar baa ku gafay oo sulaym bnu xayaan ah can yaziid bnu kaysaan can abi xaasimin can abi hurayrata waa sheegin mana sheegi karo wadaadku maxaa yeele laakin waa iska ijtihaad wax daliiloo khaladka keenay wuxuuna yidhi wadaadka abu khaalid alaxmar baa khaldamay wuxuuna xadiidka ka keenay tawahuman qisadii nabigu calayhi salaatu wasalaam abuu aalib uu towxiidka ugu qabanayay ee uu odhan jiray adeerow laa ilaaha ila allah dheh ashhadu laka biha yowma alqiyaama xadiidkaasuu ka soo dheegtay waxaana khaladka iskale abuu khaalid alaxmar wadaaduhu markay sanadka nin ku jira maagaan waxay fiirinayaan ragga sanadka ku jira ninka ogu ogu tabaryar ninkaasaa dareenka la qaba madaxa loogu xidhaaya abu khaalid alaxmar inuu la tafaruday oo keligii xadiidka uu wariyo oo madaarku asagu uu yahay xaggana aan lagu mutaabacaynin buu wadaadku iska dhaadhiciyey kadib go'aankaasuu qaatay marka koowaad waxaan leenahay wadaadka warkiisu ibnu camaar ashahiid nin qiimo badan imaam muxadita weeye laakiin wuxuu khilaafay culamaau alqarni اثaali abu zurcat araasi abu xaatim araasi ibnu waara mundir ibnu shaadaan muslim raggii kitaabka loo bandhigay ee akhriyey ee feermeeyey waa kitaab saxiix ah ayadoo raggiisu khilaafay taa waa qodob qodobka labaad imaamu muslim oo isagoo fanniga xadiidka ka yaqaana ayaa saxiix yeelaya qodobka saddexaad makhraatikashi buu u keensaday oo ma keenin xadiidka ictimaad maxaa yeelay xadiidka abi hurayra iyo kii abi saciid waa isku lafdi waana isku macno in badanna waxaa idinku soo celceliyey imaamku baabka xadiidku ku bilaaba wuxuu u keenaa lilictimaad wixii ka dambeeye ku macnaa aan waba dheerayn waxba dheerayn waa qayd laasim ah walaslu fi اlquyuudi an takuuna lilixtiraas xadiidka ka dambeeyeen kii hore waxba dheeraynna wuxuu u keensanayaa makhraatikashii iyo xoojin iyo inuu cubo baabka muslima marka eh, faniga kaga fiican wadaadka ayaa isaguna xadiidka qaba inuu xoog badan yahay wax khaladan uusan ku jirin hadduu khalad ku jirina wuu tilmaami lahaa haddii ma ka leego waxaa dheer lama tafarudin abu khaalid alaxmar xadiidka waxaa ku raacay nin la yidhahdo marwan bnu caawiyat alfasaari baa ku raacay kamaa fii kitaabi tawxiid abi cabdillahi bni mandah bisanadin qawiyin jiddan bisanadin qawiyin jiddan haddii la yidhahdo mutaabacada ma badno xadiidku can abi hurayra waxaa ka wariyay abu xaasim iyo khayrkii rag gaadhaya lix oo xadiidku waa macruuf mashhuur ah can abi hurayra radi allahu tacaala canhu mana aha ismoosihii tawahume oo laga soo dheegto lagu khadamay qisadii abu aalib maca rasuulilaahi ma ahee waa xadiid madax bannaan oo abuure uu warinayo oo akara toddoba taabicay ka warinayaan sidaa darteed abu xaatim ibn xibbaan fii صaxiixi wuxuu ku keenay xadiidka abu hurayra oo min ariiqi hilaal ibni yasaaf can اlaqar can abi hurayra waxaa koo la wariyay can dimaam ibn ismaaciil can muusa ibn wardaan can abi hurayra duruq badan buu leeyahay daara qudni baa lagu weydiiyey cilalkiisa wuu ka jawaabay oo duruq badan buu sheegay abu bakr الraazi cafwan albazaar fii musnadihi rafciga inuu saxiixiyay buu sheegay almihim xadiidku waa maxfuuظun can abi hurayra tawahumna maaha khaladna kuma jiro ibnu waara ayaa khaldamay axaadiia baabka ku ee laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah odhanaysa aad bay u badan tahay ilaa ko baabka ku timid ilaa ko iyo toban kaga gaabsaday labadaas xadiiu abi hurayra wa xadiid abu saciid axaadiidka baab baabka ku timid labada xadiid baana ugu saxiixsan waxaa kutusahaya fariidnimada muslim ko toban xadii wadaadana dhowr iyo tobanka lix toban bay gaadhsay lakin intaan arkay ko toban xadii wey wixii markaa rom ko iyo tobanka xadii waxaa ugu xoog badan xadiiu abi saciid waxaana ku xiga xadiiu abi hurayra labadaasuu ka doortay lilistishaadi walictimaadi macan yuu isu dabadhigay taas marka waxay kutusaysaa awoodda ilaahay uu geliyey fiqi iyo cilmiba uu geliyey sayidina muslim ibn xajaaj abاlxusein sayidina cumar khaaab isagu wuxuu odhan jiray اxduruu mowtaakum wadakiruuhum laa ilaaha ila اllah fainahum yarawna maa laa tarawn wayuqaalu lahum maa laa tasmacuun dadka dhintay ka qaybgala dhimanaya naftu hayso booqda ag jooga yaan laga dheeraanin ha loo xusuusiyo ilaahay xuskiisiiyo tawxiidka fa innahum yarawna maa laa taraw waxay arkaan xilligay naftu hayso waxaydan arkayna idinku ruuxindhuhu taagaya malaa'igtii buu arkaya wax badan buu idinka qarsoon baa asaga loo furaya fakashafna canka khitaa'ak fa basaruka alyowma xadiid waxaana lagu odhan waxaydan idinku maqlaynin baa lagu odhanaya marka talqiintu waa shay muhiima salafku waxay samayn jireen ruuxa xanuunsanaya ogi ay arkaan inuu aakhara u socdo ama lagu soo xadaray arkaan way isbedeli jireen qayb la joogi ah, talqiinta u xajini alla xusuusini qaybtaa markay danteedii ay daalaan kuwo kale ku bedeli jireen maysan jeclayn ruuxa in laga dheeraado oo ashhaadala'aan uu go'o oo talqiin la'aan uu goomaysan ogolayn si marka asagana aan ka xanaajinayn sunnadiina loo ilaalinayaa la yeelaya waxay culummadu in badan leeyihiin markaad u laqinayso shahaadada ruuxa u qabanayso qaabuu ka xanaaqo ama uu dhibsado ruuxu naftiba hays adduunkiibuu ka socdaa xanuuniyo culays baa saaran qabcigiisibaa iska yaraanaya dulqaadkibaa dhammaanaya wax yar uon sagaar ka biirsanin buu ka xanaaqaaya waa laga xanaajinin saas darteed abu zurcat araasi ninka xaafidka maaliku nafbaxahay ayaa waxaa dul joogay rag saaxiibadoo culummo xufaado a'imaa abu xaatim araasi baa ka mid ahaa qisa ariifa waxaa ka mid ahaa nink la ibn muslim waare asna xaafidka raggii muslimoo loo bandhigay kamid ku jiray almudin ibnu shaadaan baa ka mid ah jamaaca ilaa toban xaafiq oo ah oo saaxiibadii baa la joog markay arkeen in wadaadka lagu soo xadiro uu socdo yo waxay damceen inay talqiinta u qabtaan oo shahaadada u qabtaan markaas waxay ka xishoodeen inay dhahaan yaa abaa zurca qul laa ilaaha ila allah ka xishoodeen waxay dhaheen seen yeellaa mana amri karee qul way yar culus tahay waxay yidhaahdeen xadiidkii talqiinta sanadkiisii intaan dareerino dhexdaan ku istaagno ibnu waara xadiidkii wariyey uu dariiqiisii fulan can fulan can fulaan can saalix bn abi ariibin uu ku istaagay abu xaatim araazi asna xadiikiisa can ariiqii ku bilaabay sheekhiisa buu ka wariyey sheikhu sheekhihi can saalix ibnu fulaan bur asna wuu ka hadhay ibnu fulaan waliba ibn abi ariib ma dhihin wadaadka kale asaguna mund ibnu shaadaan baa asna xadiidka ariiq kale ku wariyey asna saalix buu kaga hadhay abu zurcat araazi wuxuu ka xanaaqay xadiidka may dhammaystiraan wadaadaha waa xadiidu mucaad asagii baa sheekhiisii buu ka soo wariyey xadaثna fulan can fulan can fulan can saax bn qariib can kaiir bn murata can mucaad bn jabal man kana aakhiru kalaami laa ilaaha ila اllah dakhala اljanna intaasay ka reebeen isku dhammaatay fafaadat ruuxuhu xadiidka markuu dhammaystiray buu naf baxay sanadkiisii iyo matnigii markuu wada sheegay yay ka dareertay waa qisa haabita tarjamata bisircati raasi waad ka helaysaan oo la yaqaano yani waxay isku dayeen wadaadihii inay sheekhina shahaadada u qabtaan xagganna ay ka sariigtaan oy ka xushoodaan aysan ka xanaajinin waxyaaba waxaa jira shayaatiinka iyo talqiinta ku seejinaya oo adoo tollo ayay wow war ku hayo ay kaa dareeri oo shahaadada aan lagugu karaynin iska ilaaliya macaasida waaweyn waxay keentaa haddaad joogtayso oodan ka toobadkeenin waxay keentaa in talqiinta iyo shahaadada aad gafto alimaam ibn abdunya qisa eh, xanuun badan buu ku sheegay fii kitaab almuxtadariin buu ku sheegay wuxuu yidhi wariyey bisanad ku wariyey calaa kalaamin fiihi lilictibaar baynu u sheegaynaa wuxuu ku sheegay wiil yar baa xilligii nebi maxamed madiine ku xanuunsaday wuu warfaaday mudduu xanuunsanaa maalinkii dambey naftu qabatay markay naftu ku soo xaadirtay baa shahaadadii loo qabtay uu kari waayo war shahaado laa astaiic war ka qabso laa astaiic maxaa jira culays baan qalbiga ka dareemaya naftiba kama soo baxayso haddaan hadlo waan hadli karaa markaan isku dayo inaan shahaato waxaa lay saarayaa buur qaaf buur culus maba neefsan karaba hadalkii kale waa u furan yahay shahaadadiina waa laga hor istaagay nabigaa loogu qayli nabi allo waxaa la yidhi wiilka yaraa hebel ahaa dhallinyarada ahaa waa ashhaadaan la'yahay wuuna kari lahay nabiga iyo abubakar iyo baa isoo raacay iyo saxaabo kaloo ansaareed waa loo yimid nabigu ashahaaduu u qabtay qul laa ilaaha illa allah wuu kari waayey laa astaic ya rasuul ma awoodi karo maxaad malayn baa la yidhi in lagaa soo gaadhay wuxuu yidhi duq hooyaday ah ayaan caasi ku ah caaq ku ah cuduraan kaa ka ahayn oo maanta haysta inuusan jirin baan aaminsanahay caasulwaalidayn ayaan ahay buui nabigu hooyadii bu ha laygu yeedho waa loo yeedhay gabadhii waxaa layi wiilkaani dhibkaasaa haysta ee cafi oo u ducee raalli ka aydheh hawsha way ka joogsatay gabadhii waxay nabi allow ninkan waa i baabi'iyey waalidnimo ima ictiraafsano meeshuu doona ha ka baxe faraha ka qaad nabiguu la hadlo wuxuu ku yidhi weyn haddii meel laga shido wiilkadana maanta aad ka badbaadin karto ma ka badbaadin lahayd mise waad ku tuuri lahayd oo hooyaha waxay tihi nabi allo waan badbaadin lahaa inaad cafido ood ka raali noqoto oo aniga saxaabado aan markhaati ka noqonno ayaa uga qiimo badan dab lagu tuuri lahaa adduunka inaad ka badbaadiso waxaad nabi allo markhaati ka noqo adiga saxaabadu waan cafiyey annii qad radiitu canhu intaa markay tidhi yaa naftu ka soo booday qul laa ilaaha illa allah baa laydhi waa shahaatay fa faadat ruuxuhu wuuna naf baxay iska ilaaliya dunuubta keeni karta in markaad naf baxaysaan towxiidka aad seegtaan baabu ma yuqaalu cinda almusiiba ruuxu marka shahaadada loo qabto hadduu sii noolaado hadduu sii noolaado oo marka adkaar iyo khayr mooyeene wax kaloo hadal adduunya uusan gelin loogu celin maayo farha laga qaadaya adkaarunbuu iska wataayo qur-aan loogu celin maayo haddii laakiin hadal adduunya soo dhexgalo haddana waa loogu celin oo maantaa loo qaban oo berri baa loo qaban intaa uu warfaadahayaba haddii hadal bini aadanoo kale uu soo dhexgalo waa loo qaban shahaadateynka waxaa la rabaa aakhiru lkalaam inuu noqdo towxiid iyo xus ilaahay subxaanahu wa tacaala xilliga qofku nafbaxaye xanuunsan yahayna waa xilliga ugu khatarsan ee shaytaanku uu weeraro dadka muslimiinta biniaadanka kii xumaana naartu ku sii fogeeyaa kii wanaagsaana wuxuu isku dayayaa xilliga inuu karkaarka weydaariyo weerarka ugu xunbuu ku qaadaya balaayi iyo wasaawis buu ku furahaya marka waa in wehel loo ahaado laga agdhowaado aan laga dheeraanin hawshana sidaa loo ogaado baabu maa yuqaalu cinda almusiiba wuxuu baab yahay wixii la odhan lahaa musiiba haddaybalaaya hadday kugu habsato ama gankaadaa ama hantidaadaa ama diinkaadaa musiibadu ama diintaa kaa asiibto ama maalkaa kaa asiibto ama naftaada iyo noloshada taabatee waxaala rabaa inaad ilaahay subxana watala u noqoto xadaana yaxya bnu ayuub almaqaabiri wa qutaybatu wbnu xujrin cali bnu xujr asacdi jamiican saddexdaa wadaad can ismaaciil bni jacfar almadani qaala ibnu ayuub wuxuu yidhi wa yaxyaa xadaana ismaaciil labada wadaadee kale ibnu xujr iyo qutaybana can ismaaciil bay yidhahdeen buu ujeeda imaamku wuxuuna saa u leeyahay altasriixu bisamaac buu ka rabaa inuu ku caddeeyo ahbaranii sacad ibnu saciid bnu qays yaxya bnu saciid walaalkii weeye can cumar bni kaiir bni aflax can ibni safiinata wasmuhu cumar cumar bnu safiina la yidhaahdaa wiil badan dhowr saddex buu dhalay halkaa wiilka cumarunba wax ka wariya can ummi salma radi allahu tacala annaha qaalat waxay tidhi hooyadee samictu rasuul اllahi sal lay slam yaquul min muslimin qof muslima ma jiro ay ku dhacayso ama ay ku habsanayso musiibatun balaayo oo fa yaquulu yidhaahdaa maa amarahu allah wuxuu rabbi faray shareecadeennu kitaabka qur wixii wanaag ah ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo amar baa ka yimaada saa darteed shayga manduubka ama mustaxabka waa ma'muur fii kitaab illah dib bay fuqahadu ayagu kala saaran doonaan oo kala shaandhayn doonaanoo wixii waajiba gooni u soo caayaan wixii kalena gooni u soo cimooyeene kitaabu rabbika wuxuu yaqaanaa khayr oo dhan in la isfaro oo ma'muur uu yahay ma'muur ma'muuru bihi uu yahay idan hawshan ayadaa istirjaaca ah waxaa weeyaan waa shay sunnaa bilijmaac waajib ma waajib ma aha iyadoo sidaa tahay waa mamuur ma'muuru bihi oo fa yaquulu yidhahdo qofka muslimkaa maa amarahu allah wuxuu rabbi faray fii kitaabi ku faray oo ah inna lilaah annagu allaannu u ahaanay khalqan wa iijaadan ilaahay baana leh addoommaan asaga gacantiisaana ku jiraa wainaa anaguna ilayhi ila allahi baan raajicuuna fi اlxisaabi wاlmujaazaat xagga xisaabta iyo abaalmarinta iyo aakhara kala xukunkeedana allaanu u noqonaynaa haddaan jirana allahna leh haddaan dhimannana asagaana kala saari doona aakhariya adduunba ilaahay baa la mudan yahay wey kadibna uu ku daro allahumma ajurnii ilaahu iga ajirsii fii musiibati balaayadayda balaayada igu dhacda allow iga ajirsii waakhlif allow ii dabamari lii aniga khayran minha wax ka khayr badan balaayadii musiibadii igu dhacday wax ka khayr badan allow igu badal cidhib damboosan allow isii ilaa hadduu sidaa yidhaahdo xaata inna lilaahi wa inna ilaa raajicuun geeri baa laguu sheegay walaal iyo walad iyo ahl baa dhintay asxaab baa timid hanti baa rogmatay dhib baa kugu yimid nin diinki ka baxay nin qiimo badnaa baa kaa hallaabay waa musiibo diineed adigii baa shika ku galay yani dhaawac diineed baa kugu yimid mid adduunyaa kugu yimid naf iyo maal mid khuseey wuxuu doona ha ahaado yani musiibadu waa la ilaaqay la kala qaadi maayo waa mulaqa fi اlamwaali wاlabdaani wاladyaan inta haddaad tidhaahdo ilaa hadduu qofka muslimka sidaa yidhaahdo akhlafa allaahu alla ugu bedela u gadaal mariya lahu asagee khayran wax ka wanaagsan minha min almusiiba shayga lagaa asiibay ee dhibtay ku gaadhay wax ka khayr badan baa lagu siinaya wadaadkan ibnu safiina oo cumar ibnu safiina ah salama halkan xadiid buu ka wariyaa fi saxiix xadiida labaad kuma laha ummu salama qaala waxay tihi hooyadeen salama falammaa maata abu salama cabdullahi bn cabdillahi sooda garanaysaani saxaabigii reer bani makhsuum markuu geeriyooday falammaa abu salama oo wadaadkii qabi jiray umu salama nabiga ka hor weeye qultu waxaan idhi ayu lmuslimiina khayru min abi salama nabigaa ku yidhi sidaa ku ducayso gadaal bay ka sheegi doontaay sidaa ku ducayso ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun allahuma ajirnuu fii musiibatii waakhlif lii khayra min abi salama dheh baa la markaas iyadu nafteeda la hadasho waxay tidhi ninkan muhaajiriga ah ee maka ka soo hijrooday ee qudumada islaamka ee quraysha ee reer bani makhsuum ah ee nabiga qaraabadiisaa ah, ninka ka fiican muxuu ah niidow haweenku hadda waa iyagaa ruux asagaa isla xisaabtamay qultu fii nafsii wey naftayda waxaan is idhi anugu ayulmuslimiina khayru min abi salm muslimiintu waa kuma axadka ka khayr badan abu salm awalu beytin weeye ree abu salama guriga u horeeye raaskii u horeeye weeyo haajara ilaa rasuuli lah sal slam raaskii u horeeyey ee rasuulku ilaah u soo hijrooday madiine yimid ee maka ka soo hijrooday wey uma inii qultu intaa kadib intaan isgarwaqsoon iswaansaday ayaan ducadii akhriya jiri fa akhlafa allahu lii ilahay wuxuu iigu bedelay abu salama rasuul اllahi sal lay slam rasuulka ba alla iigu bedeloon guursaday qaala waxay tidhi qaabkii guurkii bay ka hadlaysaay arsala ilaya rasuulullah rasuulka ilaahay baa ii soo fariin diray markaan gabadhii yaradii zaynaba dhalay ee markaa inaan guuriyo marahayo ayuu nabigu iisoo fariin diray xaaib iisoo diray cafwan xaaibn abi baltaca yakhtubunii asagoo ii lahu lirasuulilah xaaibn abi baltac oo saxaabigii badriga ahaa bilijmac ad ayuu nabigu soo diray oo yidhi salama u sheeg waxaan raba inaan guursade faqultu waxaan ku idhi ina lii bintan wa ana khayuur waxaan ku idhi xaadibow nabigu waxaad u sheegtaa anugu gabadh baan le yaroo nuujiyo oo fii riwaaya inii musbiya caruurley baan ahay caruur yar baan koriyaa un hayaa wa ana khayuurun waana masayr badna waan hinaas badnahay masayrna waan masayr badnahay waxay ku dartay anugu nabi allo waan da'weynahay ana kabiiratu sin waana masayr badnahay ciyaalna waan leehay saddexdaa xaalay ku cudurdaaratay nabi marku wuxuu yihi xagga da'da anaaba kaa weyn da'da aad sheeganayso anaa kaa weyn xagga ciyaalka ciyaalku waa carruurtaydii walaalkay baa dhalay xilkooda anuuba isaaran yahay haddaan ku guursada iyo haddaanan ku guursaninba waa ubadkaygo xil baa iga saaran allihii rasuulkiisa hawshaa u taallaa xagga masayrka soo maaha kaasaa culuse khayuur maxay u tiri waan badna d haween badanna waad qabtaa wey haween badan way kuu joogaan aniguna masayrey baan ah wuxuu odhan doonaa ilaahay baan kaaga bari rabbi wuu kaasii qaadahaya gacantaa laga marshay masayrkii waa lagu kala tegay umusalama masayrta oo wax masayr ku salaysan ku hadasha lama sheegin fi taariikh meesha haweenku kuwa kale kuwa weynaa iyo kuwa yaryaraaba nabiga ay masayr eber kaga dhigeen wa ana hayuurun waan masayr badnaa hayuur facuul bimacnaa faacil hadday lab iyo dhadig lama kala qaado wasanka facuul hadduu bimacnaa faacil yahay rag iyo dumar waa iskugu mid ninka hayuur baa la odhan haweenida hayuur baa la odhanaya khayrana dumarka waa la yidhaahdaa ragguna waa la yidhaahdaa wuxuu nabigu ama bnatuha gabadheedoo soo ma ah fanadcu allaha subxaanahu wa tacala ilah baanu baryaynaa an yugniyaha canha inuu muslima ka deeqaba gabadheeda yartay hayso allah ku filaanaya axad rabaayadeeya oo gabadha xilkeeda qaada oo islaantu haddi marka la gursaday xil baa fuuli xulays baa qabani waxay dheen dumarku mahmaahan waa la i qabaahe waa qaam bay dhaheen waa masuuliyad waa xil nabiguna dad ka xil badan martidiisi iyo mudanihiisii iyo dowladdanbu madaxweyne u yahay asaguna asaasaya ilaahay baa kaga fillaanaya waadcu allaha ilaahay baan baryayaa an yadhaba bilkhayrati masayrkiina inuu ilaahay tagsiiyo allaan baryahaya idan ilaahay baa daawshaa qaaday waxadana abubakr abi shaybata qaal xadaana abu usaamata xamad bn usaama can sacad ibn saciid ibn qays alansaari qaala ahbarnii camr kaiir ibn aflax qaala samictu bna safiinata yuxadiu isagoo sheegayaan maqlay annahu samica idan xadiidka umu salm markuu ku bilaabay wuxuu muslim keenaa ka dambeey ama waa shawaahid ama waa mutaabacaad markuu xadiidka baab ku bilaabo lilictimaad wixii ka dambeeye ku macnaa hadduu doono ku lafdi ha noqdee ama yuusan ku lafdi wixii ka ama mutaabacaad ama waa shawaahid intaas weeye markuu intaa dhammeeyuu xadiid cusub oo kala bilaabaa oo u keenaya lilictimaad wadaadkii hore ee ahaa sacad ibnu saciid xadiidka ka qaadanaya ninkii lo odhan ismaaciil ismaaciil ibnu jacfar soo hadda wuxuu rabaa inuu kuu sheego ismaaciil ibnu jacfar in la mutaabiciyo waxaa mutaabiciyey abu usaama xamaad bn usaama intaasuu ka raba imaamku qaala ahbaranii cumar ibnu kaiir ibnu aflax qaala samictu ibna safiinata yuxadiu anahu samic uma salma inuu maqlay zawja الnabiy nabiga xaaskiisa taquul ayadoo leh samictu rasuul اlah sal slam yaquul maa min cabdin adoon ma jiro tusiibu ay ku dhacayso musiibatun balaayo diintiisa khusaysa ama maalkiisa ama naftiisa dad iyo dunyaba fayaquulu odhanaya ina lilaahi inaa anagu lilaahi allanu u ahaanay milkan waijaadan wakhalqan lahaansho iyo abuurid iyo maamulidba iyo tadbiirba allaanu u ahno allana leh wa inaa anaguna ilayhi ilalahi baan raajicuuna u noqonaynaa xagga xisaabta iyo abaalmarinta iyo kala xukumidda aakharo allahuma ajurnii fi musiibatii ilaahu iga ajirsii yani sabr igu irsaaq baa laga wadaa musiiba kugu dhacdo goormaa lagaa ajirsiiyaa markaad ku sabirto oo qadahi qadarka ilahay aad qaybto allahuma ajurnii fii musiibati allow iga ajirsii oo hawaab iiga qor musiibada igu dhacday wa akhlif ii bedel lii aniga khayran minha wax ka khayr badanna gadaal iga sii ilaahu badel ka khayr badanna isii ilaa hadday sidaa dhacdo u muslimu intaa yidhaahdo oo ilaahay solonsiiyo xaggana uu sabro aajarahu llahu labadu way bannaan tahay in la mado iyo in la gaabiyaba labaqasriga madigu way bannaan yihin laakiin waxaa badanoo loo badan ya in lasoo gaabsho ilaa hadduu sidaa uu la yimaado ajarahu llahu ilaahay baa ka ajir siiya fii balaayada ku dhacday ajir iyo tababbaa looga qoraa wa akhlafa wuxuuna rabbi u gadaalmariyaa uguna badelaa lahu addoonkii musiibadu ay taabatay khayran minha wax iyada ka khayr badan fuqahadu waxay leeyihiin ayago iyo culamada in badanoo ka mid ah waxay leeyihiin haddii musiibada kugu dhacday bedel ay leedahay xagga adduunyada wiil baa kaa dhintay haweeney baa kaa xijaabatay xoolaa ku dhaafay hadii hawshu bedel leedahay waxaad dhihi xagga adduunyada iyo caadada basharka marka la fiiriyo haduu hadduu bedelle wax soo kordhayo uu yahay oo la tabci karo ama allaba ku siin karo wa akhlif lii khayran minhu iyo khayran minha baa la dhihi wuxuu hadduu bedel uusan lahayn aabbahabaa dhintay hooyada dhimatay ma hooyo labaad baad heli kartaa iyo aabbo labaad lagu abuuray mar dambe gacan baa ku gooday ma gacan kale lagu tabci karaa maya sidaa hadday tahay meesha liida calayhi baa lagu bedeli akhlaf allaahu alayka baad odhanaysa ama waakhlif lii alayhi waxaa weye marka ilaahu igaga filow wey igaga filow oo wuxuu ii qaban jiray adugu allow ii qaba wey gacantii midig baa ku goda soo maa ilaahu nin gacantiisa ay joogta iga dhig wey sababa noqon maysa iyadii wax lamidan ah la heli maaye baahideedii allow iga kafee weeye dadka allow aabbihooye iga dhig weeye macnahaasa yaa la samayn bay yidhaahdeen min minslf bayna ka soo guuriyeen ducada iyadoo sidaa ay ka soo guuriyeen waakhlafa lahu khayran minha balaayadii iyo musiibadii ku dhacday wax ka khayr badan baa ilahay ugu badela qaala waxay tiri umu salm falama tuwafiya abu salma saxaabiga abu salm markuu geeriyooday ee u xijaabtay qultu waxaan idhi kama amaranii rasuul اllah siduu rasuulka ifaray baan idhi allana hoda ka horba faray faakhlafa allahu lii wuxuu abusalaam rabbi igu bedelay khayran minhu wax asaga ka wanaagsanoo rasuulallahi rabbi igu bedelay rasuulallaahi baa laigu bedelay ama rasuulka ilah ka khayr badnaa si kastabas rasulka hadde ka khayr badnaa waxaadaanaa muxamed mutaabaca labaad buu rabaa imaamku inuu keeno hadda waxaadaanaa muxamed ibn cabdilahi bn umayr alkuufi cafwan alhamdaani qaala xadaanaa abi aabiga cbdulahi bn munayr xadaanaa sacd bnu saciid ibnu qays ahbaranii cumar hadda wuxuu rabaa cabdulahi bn numayr baa mutaabacaynaya abu usaama abu usaamana wuxuu mutaabaceeyey ismaaciil bnu jacfar ibn abi kaiir azuraqi alansaari ahbaranii cumar baa ii warramay xadiidka ii tabiyey yacni ibna kaiir can ibni safiinata cumar mawla ummi salama faa'iido kale wadaayo riwaayadan ay wadaa mutaabacadanoo ninkan ibnu safiina inuu yahay mawlihii umu salm horaan maadan soo marin can ummi salm radi allahu tacala canha zawji الnabiy sal ly slam qaalad waxay tihi samictu rasul sal slm yaquul abi usama yacni fadakara wuxuu sheegay wadaadka cabdullahi bn numayr ahaa bimili xadiiثi abi usama xadiidka abi usaame ee haddaad soo marayseen xadiid lamiduu sheegay wazaada cabdullahi bn numayr ku daray xadiidka qaala waxay tii umu salm falama twafya abu salma qultu waxaan isihi fii nafsi weeye man khayrun min abi salma yaa ka khayr badan abu salamihii ahaa saaxibi rasuulilah rasuulka ilaahi saaxiibkii ahaa uma intaa kadib cazama allahu lii rabbi wuxuu ii go'aamiyey oo qalbigay ku tuuray dhaho ducadaa ku ducaysto faqulto waan ku ducaystay marka way ka joogsato waxay tihi yaabaa de ka khayr badan abu salma qoyskii u horreeye nabiga u soo jirooday qaraabadii rasuulka ayadii wadaadkeedii waxba kama hadhin waliba ayadoo gabadha ka dhalatay royal family bay ayadoo reer bani maqsuum weliba aabbahee quraysh ragga xukumuu ahaa umu salama ibnu umay muhiira ayaa la almaqsuumiya waad garanaysaan gabadhu saa darteed markii madiine ay timid iyadoo muhaajiro ah iyo ansaar baa weydiiye ina ayaa tahay ina abi umaya ibnmuiir ahaa been baad sheegaysaabay ansaar kuma dhalin odaygaas maadigan miskiintae rafaadsan ee wadaaddae soo jirooda ee qaxootiga waxba haysanin baa ninkii quraysh u talinhayo ku dhalay haabay jiri waxay yidhahdaan ansaar qayb ka mida ma akdaba alkharaa'ib dadka musaafirka ee koytada ah talow been badanaa waadan bay qolyo ansaareed xajiyeen markaasay dhaheen umu salm adiga lah waxaan ahay ina ibna abi umayaan ahaye ibna umaya ibnuhiran ahaye reerkiinni waraaq ma u qoraysaa salaan wax salaan oon kaa qaadno waraaq bay ku jogjogsatay xaaladeedii reerka ay salaamaysa faamilkeeda markay ka yimaadeen carab gaalkooda iyo muslimkooda way xajiyi jireen ama way dhawaafi jireen ay dhawaafeen baa waraaqii la geeyey gabadhiinni gabadha mata haa waa reerkoodii adeerkeed walaalahee tolki markaas ay dadkii soo noqday waxay bilaabeen inay si goona ah gabadha u xurmeeyaan oy magac yeelato waa in ogaasi ka leexda ina boqor weeye marka reer magacna leh diinna bay marka qoysku ahaadi soo hijroodaye abu salama iyo umu salama wada socdaa uma intaa kadib cazama allaahu lii ilaahay wuxuu go'aan ii siiyey oo qalbigay ku toosiyey ama uu ku duubay inaan ducada aan aquulhaw inaan idhaahdoon ducada afka mariyo faqultuhaa ducadii baan idhi cazama allaahu lii cazamada nawowi inuu awoolo isku dayayaa oo baabu ta'wiil buu ku dhuftay sinsaaro ha mashquulin faqultuha waan idhi qaala waxay tihi fatasawajtu rasuul allah rasuulka ilah baan guursaday xadiidkii ku soo marray min nafsi ariiq abi daawud tirmid baynu ku soo marray bukhaari lama wariyo iyo mxuu ahaa ibnu maaja ma wariya muhimaddu marka waa maxay loo keenay musiibada kugu timaadaba xagga ilaahay ku carar kow marka koobaad amaday kugu timid walaalbay ku timid adduunyay khusaysaa diinkaaday taabanaysaa maalkaaday taabanaysaa naftaada gankaadiiyo lafyo lut inna lilaahi wa inna ilaa raajicuun kadib ducadaa yartaa badel baa ilaahay ku siinaya addoonku waxaa la doonayaa fi saraa'i wadaraa ilahay inuu ku xidhnaado rabbina xusuusto qalbigaada lagu duubayaa dhib markuu dhaco yaa tol ahi intaadan dhihin alla weyne inaad milicsato baabu maa yuqaalu cinda almariidi wاlmayit wuxuu baab yahay ruux muslimo xanuunsan haddaad booqato ama mid dhintayba aad goobjoog noqoto wixii aad odhan lahayd maa yuqaalu min adducaa'i wاlkalaami اlxasani cinda almariidi ruuxa xanuunsanihi walmeyiti ka dhintayba xijaabtayba xadaana abubakr bn abi shaybata wa abu kuraybin maxamed bn cala waad garanaysaan qaala xadaana abu mucaawiyata maxamed bn khasib adariir can ilacma sulaymaan can shaqiiq ibnu salmata alasadi can ummi salma radi allahu tacala canha qaalat qaala rasul lah sal ly slam idaa xadartum lmariida qof xanuunsan haddaad booqataan ood ka qayb gashaan aw ilmeyita ama mid dhintayoo xijaabta aad u tagtaan faquuluu khayran wanaag dhaha wax wanaagsan ku hadla u duceeya dambdhaaf ilaahay u weydiiya alla xusa wax wanaagsanun carabkiinna ha ogaado iska ilaaliya nabi allow maxaad u diiday wax wanaagsan waxaan ka ahayn fa ina almalaa'ikata malaa'igta ilaahay yu'amminuuna aamiin bay odhanayaan calaa maa taquuluuna waxaad tidhaahdaa aamiin bay odhanayaan aamin hadday yidhaahdaanna shay macruufu nabigu kaa goodasa garanayso malaa'ig hadday aamin tidhaahdana waa la aqbali ducadooda wey ilaah u naxariiso aamiin malaa'igtaa dhihi ilah u dembi dhaaf aamiin ilahu qabriga u waasici aamiin waana laga aqbalaya marka ruux xanuunsan dad u tagtaan ilaahu caafi dhaha ilah addoonkaadaan caafimaad degdeg waa lanfilaada ilaahu ka kici ilaahutiisa haddaysan gelin caafimaad u soo deji aamin wax wanaagsan oo addoonkaa huseeya oo idinkaidin huseeya ku hadla malaa'igtu yani si khaasa shayga wanaagsan horaanba waan farayn oo waajibbu inugu ahaa shayga wanaagsan xumaa inaan ka tagna waajib bay ahayd laakiin hadda laga sii mudan yahay haddaa aad iyo aad loogu ildaran yahay xilligaa qofka muslimka xanuunsan u tagtee ama ka dhintaad la joogtaan wanaagga ogaada carabkiinana edab u yeela hayrna ku hadla qaal waxay tii umu slm falamaa abu slm markuu geeriyooday ataytu الnabiya nabigan u tagoon u sheegay faqultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina abaa salmata qad maata abu slma cabdulah bn cabdilasad oo saaxiibkaa ahaa waa geeriyooday qaana wuxuu uhi quulii waxaad hadalkii wanaagsanabaa la baraya allaahuma اغfir lii walahu ilaahow aniga asagaba u dhaaf waana sunnada ducada sidaas weeye haddaad ruux u ducaynayso wanaagga cidna kaama baahi badnee waa layska bilaaba ilaahw anigii hebelba noo naxariiso naxariista dembidhaafka wixii ducaah layskama reebo soomaalidu laakiin ma yaqaanaan sheikhow noo ducee dembigiinna allah dhaafuu ka bilaabahayaa dacwaadkiinna allah aqbalo darajaadkiinna kor allah u qaado asagu iska reebi inta badan inta badan duqoyda horaa idinka fiicnayd hore iyagu ducayn jire iyagu way iskama reebi jirin badankood laakiin dhaqan innagu waxaynoo ah soomaalina in badan ma naqaano ruuxa ducada inuu asagu iska bilaabo waxay ka baqahayaan in la yidhaahdo war hadda ii ducee baani baducaysaanku idhi somaali wuu xoor badanna ma ogta war ii ducee baan ku idhihe ma ducaysaanku idhi ma dayn hayaan qofkan ii duceyni inuu baahan yahay buu u arkaaya mar hadduu baahan yaha kuba daaranin buu isleeyahan u maliyay kulle anugu markaanu falsafadeeda fiiriyey oo gobonadayba ka raadinhayaan in ay iska reebaan ducada oo ruuxa keligii u duceeyaan laakiin sunnada waa maxay lagama taga hawsha ayada ah haddiiba layi laa ihaara fi lqurubaat sidoo kale wey wax alla kaaga baahi badan ma jiro allaahuma kfir li allow aniga ii dhaaf umusalama ah walahu sayga geeriyooday geeriyooda abu salama u dhaaf wa acqibnii allow ii cidhbi iigu bedel wa akhliflii bay ka dhiganta minhu min abi salama cuqbaa cidhib xasanatan wanaagsan yacni bedel khayr qabana allow ii bixi weeye nin wanaagsan oo asaga ka qiimo badan oo wixii nimaad looga baahnaa tolnimo ahalnimo wehel wax kasta axad iga khayr badan allow ii sahlo qaala waxay tihi faqultu waxaan idhi qaal waxay tihi faqultu ducadii baan idhi ducadii baan ku ducaystay wey fa acqabani illaahu rabbi wuxuu iigu man huwa ama rabbi gadaal iga siiyey man huwa khayrun lii minhu axad iiga khayr badan abu salama muxamadan sal alay wasalam nebi maxamed baa ilaah i oo zawj alla oga dhigay xadiidkuna waxaad ku soo marteen sunanka afartaba way wariyaan min hada alwaji bayna ka wariyaan laakiin bukhaari ma wariyo isagu idan qaabkaad u ducaysan lahayd saad alla ugu noqon lahayd haddaad muslim booqato xanuunsan khayr in lagaa rabiyo duco wanaagsan mid geeriyooday haddaad meeshiisa tagto wanaaggaas sunnadaasay shareecadu ku baraysaa yacni janaa'istu iyo amwaadu iyo ruuxa xanuunsan bini aadankoo dhanba gaal iyo islaam wixii sakuneefla ah ee bini aadana falsafiya dhaqan bay ka leeyihiin shareecadunu falsafadeedii iyo mabaadideedii iyo agaasinkeedii iyo siyaasadii mayd iyo ruux xanuunsan dadka booqanaya waxay samayn lahaayeen bay shareecadu dejinaysa si gobannimo leh wanaag leh islaamnimo leh ayaa lagu tilmaamaya somaaliara qolyo afrikaan oo ruuxii meydkii dhintay odhanaya haddii dayn lagu laha la garaac ha lagu soo qaadi meel baa lagu dhigi nin walboo dulantay iyo wixii aad ninkii kugu lahaa ul dheer meeqad ku lahayd toban dolar toban ulood baa loo dhiibi uu ku garaaci toban markuu kugu dhufta lahayadu ma waxad ku labaatan labaatan ulood buu kugu dhuf adoo meydoo yaalla xataa maro lagu saari maayo adoo qaawan baa lagu garaaci markii dayntii lagaa goosto oo rag iyo dumarba lagu garaaco ayaa lagu xabaalaya aadaad bay dadku leeyihiin caadadii islaamka ariiqii islaamka nidaamkii islaamku meyd ruux xanuunsan qof booqday oo la dhaqmi lagu barayaa ilan diin baynu leenahay waxaan leenahay nidaam islaamia oo dhammaystiran caadaadkii bashariga ee bakhtiga ahaa meesha lagama rabo baabun fii ikhmaad almeyiti wuxuu baab yahay iyaduna sunno kaloo ah meydka in loo indhalaabo naftu markay gaw tidhaado ee baxdo ile qofku markay naftu qabato in baabka loo furhayo malaa'igtul cadaab baa halkaa soo dhooban haduu qofku nin xun yahay halkan malaa'igtu raxmaa soo dhooban hadii qofku axad wanaagsan yahay naftu markay baxdana waa indhahu way taagmayaan way fiirinayaan indhahu cirkaasay aadayaan taad ka siibto oo bannaanka soo dhigto iyagoo waaweyn ood moodo karbuuno iyo toosh ay raacayaan ruuxdii raacayaan qofka sidaa hadduu ku nafbaxana indhihi way gegmahayaan hadhow layskuma soo celin karo intuu kulul yahay ee uu qandacayahay ee xubinkiisu laamayo xiidiisu shaqayn dhiiggu weli uusan ingegin ayaa loo celinayaa saasaa loo qaban waa lahayn wax yar kadib ishu way daboolmi ruuxuu quruxsan oon laga didaynin laga sasaynin laga salsalaynin baa kuu jiifahay baabun fii iqmaad almayiti wuxuu baab meydka indhaha in loo laabo markuu nafbaxo iyo waducaa'i lahu in loo duceeyo idaa xudira marka lagu soo dego naftu ay qabato xadaanii زyd bn xarbin qaala xadaana mucaawi bn cumar alأsdi cafwan mucaawiyat bn camrin asdi بن cمر الأزدي xadثna أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن khالد الحذاء أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن xاrث bal شhيkh الإسلام عن khالد الحذاء khالد بن مهrان waad garanaysaan عن أبي قلابة cبدالله بن زيد الجرمي can qabiisa ibn ducayb alkhuzaaci min sikaari saxaaba weeye min sikaari saxaaba lahu ru'yatun laa riwaaya nabiga waa soo gaara wuuna arka isagoo yar laakiin wax riwaaya nabiga kuma laha can ummi salma radi allahu tacaala canha qaalat dakhala rasuul اllah rasuulka ilaahay baa soo galay calaa abi salama u soo galay waqad shaqa isagoo uu taagmay basaruhu araggiisa indhihu saa u taagahayo waqad shaqa basaruhu isagoo indhihiisi kor u qaaday cirkana u taagay fa aqmadahu markaasuu nabigu indhalaabay indhihiibuu soo celiyey wuu u daboolay uma qaala nabigu wuxuu yidhi ina aruuxa naftu idaa qubida markii la qaado tabicahu اlbasaru araggaa raaco ka dabataga indhaha ka dabategaya halkaa marka waxaa kuugu jira ruuxu iyo naftu waa shay daata oo la arkayo isha bani aadamku maxay qabataa oy aragtaa shay jirmi leh in kaana laiifan shay jismi ah wa in kaana laiifan daqiiqan shay la arkahayoo socdo wey idan marka ruuxda iyo naftu waa makhluuq kaloo ku dhex nool jismigan iyo boodhigan iyo waxaan isku rakiban qolofkan meesha yaalla makhluuq kaloo ku dhex jira wey marka laba makhluuq baa meeshan jooga makhluuq naf la yidhahdo ama ruux la yidhaahdo iyo iyo qolof matoor iyo iyo gaadhigii birihiisii yan tiibuu nabigu kuushe ina aruuxa ay innafsa idaa qubida marka la qaado tabicahu lbasaru araggaa raacoo ka daba taga fadaja naasun min ahlihi fadaja waxaa dhawaaqay baroortay qayla isla rogay naasun dadoo min ahli ahli abi salama intaa wixii ka horreeyeyba waxay moodayeen inuu suxsanyo indhaha iska taagayo laakiin nabigu inu buu arkay indhuhu laabay wuxuuna u sheegay sababka keenaya indhuhu inay taagmaan oo naftu markay dareerto indhaha raaca faqaana wuxuu laa tadcuu calaa anfusikum naftiinna ha ku habaarina ilaa bikhayrin waxaan wanaag ka ahay dadkiinna ooyahay qaylahayow hays habaarina fain almalaaikata malaaigta ilaah yuaminuuna aamin bay u yidhaahdaan calaa maa taquuluuna waxaad sheegtaan ilaahwna rog abusanimada kadib maba noolaan karee rogmada malaagtu indhihadee ilaahu nafta iga qaad kamaba dambayn kare hebele raac baa lagu odhanhaya malaa'igtu kadibna waa la aqbal haddii waa halis hasbaabi'inina uma qaala nabi wuxuu u ducaynayaa saxaabigii allahuma اkfir liabi salama allahuma اkfir labi salm qadiyadda marka in meydka loo indhalaaba ah khayrna la sheega ah waa masalatu ijmac masalatu ijmac waa diinta muslimiinta wax muran lama ah abuleysa samarqadi baa soo guuriyey ijmaaca soog nawowin ijmac wuu sheegayaa abuleysasamarqadi wuxuu ku soo guuriyey fi tuxfat alfuqaha nawowin hadda sharx hoosubu ku sheegaya allahuma اkfir liabi salama ilaah u dembi dhaaf abu salama dembigiisa dhaaf warfac allow kor u qaad darajataw intayna ka tahay ku jira baxigii kalaamiga ee dhibka badnaa ee ku saabsanaa nafta iyo ruuxu ma isku midbaa mise waa laba kala shay xadiidku wuxuu rajaxaya naf iyo ruux inay isku mid yihiin waana ra'yu jumhuur ahlicilmi min almutaqadim walmutaakhiriin naf iyo ruux waa isku mid baa loo badan yahay wadaaddo kala qadana waa jira warfac allow kor u qaad allow kor yeeli darajatahu jannada ka degahayana filmahdiin inta la hanuuniyo dhexdooda dadkii la hanuuniyey ee ansaari muhaajiriin lahaa iyo awaaisha muslimiintii hanuunsanaa ee ilaahay islaamka ku deeqay ilaahw dadka u sarsareeya ka dhig wey wakhlufu fii caqibihi warasadiisana allow ku sin wakhlufu fii caqibihi caqibka hadda waa duriyadda warasada tarankuu ka tagayna fi اlhaabiriina ay fi اlbaaqiin fi اlaxyaa inta nool ee asaga ka hadhayna allow wanaaji wey allow u roonow allow badbaadi allow kori allow kobci reer dhaqma allow ka dhig haabirku asalkiisu waa albaaqi ila mra'atahu kana min alhaabiriin waahlifu fii caqibi ay fii duriyati filkhaabiriina dadka hadhae noolee baqiyada ana allow u dhaqweeyo ninkaasi ku filow oo yaan la dareemin geeridiis oo ha la yidhaahdo hebel wuu dhuntay ma dhimanin soomaaliya waa taqaanaa markii si fiican odaygii dhintay ama ninkii tagay rag matala oo booskii ka raamsada oo kaalintii ka hadla la helo waxaa la dhihi hebel wuu ma dhimanin yacni waxaa jooga dad matalowe hadda laakiin waxay badan tahay in la wada dhimanayo wax dhuumanaya ma jiro waqfir lanaa walahu maxaa yeelay ninkii wanaagsanaa meesha ka tag wax mateli kara ama kaaga fillaan kara waaba iska eberba waaba iska yar tahayba maali qolyo jira markuu odaygu meesha ka baxo maalinkaasaa kugu dambayn wuxuu dhalay iyo wuxuu la dhashayba asagaa ahaa isku haya ummaddaas dhan isku haya markuu meesha ka baxo waa waa la kala dhaqaaq lana alla u noo dhaaf walahu abu salaam alla u dhaaf yaa rab alcaalamiin wafsax lahu alla u waasici fii qabri qabrigiisa alla u waasici qabriga u waasici wanawir lahu fiihi alla u nuuri iftiin oga dhig mugdiga allaw ka sii qaad saasuu nabigu ugu duceey calayh isalaat wasalaam naftu malakumowdku in badanna waan celcelinay wararka la wada iska ilaaliya beenta kutarbuteenka ah culum muslimiintana waa ka hadleen nusuusna way ku timid naftu malakumowd hawshiis waxaa weye wuu siibaa malakulmowd ama casraa'il dhaha ama magaca ku sheege malakulmowdka laydin wakaasho naftunbuu idinka siibayaa naftu asagu ma qaado markuu jirka ka soo siibo xilka waa lagala wareegaya jirkaasuu ka soo dhilinaya kasoo siibaya bannaankuu soo dhiga asagu waa tegey cabdigi bu sii aadahaya hawlo kalaa u yaalla adduunkao dhan buu marayaa wiiise wixii loogu talagalay buu gurahaya laakiin naftaani malaa'ig kalaa u joogta naf wanaagsan hadday tahay naftan allaha wanaajiye malaa'ikatu raxmaa qaadi la wareegaysa malaa'ig dhar cad qabta oo quruxsan oo dhar wata oo hawl loogu tag yaaban la wareegaya iyagaasii qaaday ciliyiinta la aaday nafxun hadday tahayna malaa'ikatul cadaab baa sugaysaba oo u fadhida oo dhihi malakumadow noo dhaqso maxaa ku dhigay soo wareeji xilka xilkaa laga tirsanhaya malakumadoo sii wadaa ardayga sheekh cabdiqaadir baa laga soo ritay waad maqlaysa beentii beentii laska waday shuqulkuba laha waxay dheh haddaad been sheegayso been hee run u eg sheeg iska ilaaliya hawshaayada وxadثna mحamed muسى القطان الwاسطي قال xadثna المثنى بن معاad بن معاad xadثna أbي معاad بن معاad العنبري البsري xadثna عubayd اللh بن الحسن بن حuسين البsري قال xadثna khالد الحذاء بhذا الإسناaد سندka hadda aad soo marteen khالد الحذاء عن أbي قiلابة can qabiis bni ducayb can ummi salm soo ma ahayn sanadkii buu kuu sheegaya naxwahu naxw alxadiid الsaabiq buu ku sheegay bihada اlisnaad ay dakara bihada اlisnaad sanadkan asagu wuxuu ku sheegay naxwahu naxw alxadiid الsaabiq fi اlmacna hayr hase yeeshee anahu qaala cubaydilahi wuxuu yidhi hayr hase yeeshee annahu qaala cubaydilahi lan cubaydilahi wuxuu mutaabacaynayaa ubaydla mutaabacinaya abu isxaaq alfasari abu isxaaq alfasari buu mutaabacinaya wuxuu idhi meeshii ahayd wakhlufu fii tarikatii buu ku daray wakhlufu fii tarikatii wuxuu ka tegey ilaahu ku sim ilaahu u tamantaabe allah u dhaqaale wa qaala cubaydillaah mar labaad wuxuu yidhi oo ku daray xadiidka allaahuma awsic alla u waasici lahu abisalama fii qabrihi meeshii ahayd wafsax lahu meeshii ahayd walam yaqul muusan odhanin buui asagu cubaydillaah ifsax lahu ma dhihin awsic buu yidhi wuu alfaadda kaga duwan yahay weeye xadiidkii abu isxaaq alfasari buu kaga duwan yahay wazaada cubaydillahi wuxuu ku daray xadiidka asagu qaala khaalid alxadaa wuxuu yidhi wa dacwatun ukhraa saabica baryo kalaa jirto toddobaado nasiitu aan halmaamay erayada aad soo martn waxay ahaayeen lix lix bay ahaayeen toddobay ahaayeen baan u jeedaa marka la tiriyo allahuma اkfir liabi salma kow warfac darajathu fi اlciliyiin labo wakhlufhu fii caqibi fi اlhaabiriin saddex wاkfir lana walahuna afar lix bay ahaayeen waafsix lahu fii qabri wanawr lahu fiih lixdaas bay ahaayeen idan asagu ziyaadow lixda wuu sheegay duco toddobaad oo hilmaamay baa jirtay ku daray marka intaasuu ku daray wazaada cubaydillaahi wuxuu ku daray ibnu اlxasan albasri qaala khaalid alxadaa wa dacwatun ukhraa baryo kale oo toddobaad nasiirta waa halmaamay waana waxaa sheegay laakiin abiqilaaba wuu sheegay wy oo can qabiiso ka sheegay can muslimo ka sheegay xadiidka nasaa'i abu daawuud baa wariya iyo ibnu maaja maca muslim afarta waxaa uun ka maqan marka meesha tirmidi iyo bukhaari baa ka maqan idan ducooyinka ha la xifdiyo dadka muslimiinta dhimanayana ha loogu duceeyo ahlkoodaba iyo ahalkoodaba ha loogu duceeyo ayaguna ha xifdiyon ha barteen ha ku ducaysteen baabun fii shukhuusi wuxuu baab yahay si goonuu u sheegayaa inuu israacyaba ahayde oo baabka laga badaaye baabka muslim ma qorina wadaaddaa qor hadda kore waynu soo sheegnay fii shukuusi basar اlmeyit wuxuu baab yahay meydka araggiisa taagmiduu taagmayo oo saa u fiiqmahay cirka eegaya inuu cirkaasi eegaya yatbacu nafsahu asagoo naftiisa raacaya arag wuxuu raacaya w nafti la qaaday buu raacaya daba jooga waxadaana maxamed raafic النysابوري القشhيري xadثna cabدالرزاق بن hmام السنعاni والxadيiث في مصنفihi cabdالرزاq muصنفkiisa buu ku wariyaa bhada السند waana xadiiثu la تفrdi mسلم min الجamيiع sitada wax la wadaaga ma jiro la البخhaaري وla أهل السuنن ahbara bnu jurayj cabdulmalik wuxuu yidhi can ilcalaa ibni yacquub musan cabdirazaq waxaa ku jira can ilcalaa ibni cabdiraxmaan laakiin waa la yaqaanaa awgii baa loo aaneeyo can ilcalaa ibni cabdiraxmaan ibni yacquub wey aljuhani waad garanaysaa ninka caanka ahaa in badanoo muwaa ku marteen qaala wuxuu uhi wadaadka calaa ah ahbaranii abi aabbahi baa ii warramay oo ah cabdiraxmaan ibni yacquub aljuhani qaala rasuul اlah sal lay slam alam tarow miyadan arag alinsaana aadamuhu idaa maata markuu go'o shakhasa waxaa taagma basaru araggiisaa taagma qaaluu waxay dhaheen bala naba allo waa aragnay hawsha waan aragnay laakiin cilladeeda iyo sababka keenaya ma garanayn muxuu ruux markuu naf baxo indhaha u taagaa naba allow garan mayno qaalna wuxuu uhi fadaalika indha taaggaasi waxaa weeye oo uu ka yimaadaa ama la arkaa ama dhacaa xiina wakhtigii yadfacu basaruhu nafsa marka araggiisu indhihiisu ay raacaan nafti la sii waday ee laga siibay cirka loo sii qaaday waxadaanaahu waxaadidka noo tabiy o kale qutayma ibnu saciid xadana cabdulcasiiz yacni daarawardi cabdilcaziz bn muxamed cayn calaa bi hada اlisnaadi sanadkadda aad soo marteen calaa ibn cabdiraxman bn yacquub can abiihi oo cabdiraxman bn yacquuba can abi hurayrata can rasuli lah sal slm buu noogu tabiyey idan taasna marka waa qadiyad nabigu barajo calayhi salaatu wasalaam hortiina aan bini aadamku aqoonin bashariyadu iyo carabtii jaahiliyada iyo kuwii diimaha sheeganay ee xilligaa joogay ile nabigu marka la soo saaray calayhi salaatu wasalaam shan diimood baa adduunka ka jirtay diinu lmushrikiin diinu lyahuud diinu nasaara diinu lmajuus wa diinu saabica shantaasay ahaayeen almila sitaa la yidhaahdaa lixda diimood hal diin baa alla leeyahay oo diin الtawxiid almila alxaniifiya wixii kana waa adyaan الshayaaطiin wey hamsun lلshayطaani wa diin waaxidu lلraxmaan buu odhan jiray ibn cabaas waad garanaysa nabigaa marka u sheegay cilladda iyo sababka oo indhahan taagmaya waxay daba socdaan naftii la sii waday baabulbukaa'i cala almayit meydka in loo ooyo wixii bannaan iyo waxaan bannaanay maxaa bannaan maxaase bannaanay iyaduna haddee waxaa weeye waa basharku dhaqan bay u leeyiin markay musiibo timaado weliba geeri timaado oo nafyi xaka go'do inay ooyaan ilmeeyaan barkood baroortaan barkood dhibaato kale la yimaadaan haddaba shareecadu hawshaasi waa in siyaasad iyo nidaam ay la timaado ay agaasinto wax laga tegay ma jiro xadana abu bakr bn abi shaybata wabnu numayri muxamed wa isxaaq ibraahim ibnu raawiy alxandali kulluhum saddexdaa wadaad can ibni cuyaynata saddexdaa wadaad waxay ka wada qaadana xadidka ibnu cuyayna sufyaan laakiin qaala bnu numayr maxamed numayr wuxuu yidhi asagu xadaanaa sufyaan bnu cuyayna rag kalena can bay yidhaahdeen can ibni abi najiixin wasmuhu cabdullah cabdullah ibn abi najiix baa la yidhaahdaa can abii aabbihi oo abu najiixa oo yasaar la yidhaahda yasaar aaqafi yasaar athaqafi mowla bani thaqiif can cubayd ibni cumayr alleyi qaala wuxuu yidhi taabicigaas qaalad umu salm waxay tahy radi allahu tacala canha lama maata abu salama abu salama markuu dhintay qultum waxaan idhi hariibun wa fii ardi qurbatin abu salama waa hariib waa koyto waa indha mirigle waa nin dhalka ku cusub waa nin reer maka ah madiinu wuxuu ku yahy lakiin hariib buu ku yahay tolkii reer bani maqsuum ma joogaan ansaar niman reer bani qaxdaana meesha ka taliya gaalkooda iyo muslimkoodaba jooga marka dal hariib aad ku tahay weeye hariibun huwa abu salm waa hariibun wa fii ardi gurbatin dhul uu ku yahayna oo uu ku yahay qaxooti uu ku yahay muhaajir uu ku yahay nin hadda imaaday oy diinu keentay ayuu ku dhintay jiri ayadaa nafteeda la hadlaysaa hariibun wa fii ardi qurbatin maata wey dhul hariibna waa ku dhintay asaguna hariib buu ahaa oo madiinaha dee ahalkiisa ma joogaan la abkiyannahu wallee waan u ooyhayaa bukaan oohin yutaxadau canhu lagu sheekaystay jiri yani nin hariib ah oo koyto musaafira nin hadda afrikaan haduu meelaha intuu ka yimaado isla ku nafbaxo ogaan maayo laakiin ruuxu la socdo hadduu miidyaha ka hadlo oo meel walba ka dhawaaqo waa la ogaani waxay tidhi abu salama maka hadduu ku dhinto sidii loo ogaan lahaa baa wallee madiin loogu ogaan bay jiri oo maxaan samayn waxaan u barooran inu ooyi oohin laga sheekeeyo waxaan dhigo carabna de hawsha waa ku faantami jirin ninkii tolla'aana looma ooyi jirin ninkii gabdho badan la dhasheen oo eedooyin fiican leh iyo gabdho codmalan warkiisu wuxuu gaari jiray geeridiisu adduunka dabadiisa ninkii laakiin aan haynin tol haddee aayolba la xabaali marka tiibayy ka dagaalamaysa waa intaan weli aan la xarimin hee oohinta aan la xarimin qaylada wadata la abkiyanna walla waa u ooyayaa bukaa'an bororasho yutaxadau canhu laga sheekaysto binaadamka ku sheekaysta qaala waxay tihi fakuntu waxaan ahaa qad tahayatu mid u diyaargarowday isu diyaarisay lilbukaa'i calayh inaan u id aqbalad markiiba waxaa bur soo tidhi imra'atun haweeney baa fag soo tiri min asaciidi xaafadaha korkore saciidku asalkiisu waa maa calaa wajhi اlardi dhulka iyo ciidda dusheeda wixii yaala dhagaxa ama caraah ama jabada ama qore ama geedaa la yidhaahdaa laakiin asaciid hadda waxay ka wadaa gabadhu xawaali madiina xaafadaha reer madiino ma ahayn magaalo xidhiidhsan sida tanoo kale qoysqoysiyo raasraas baa loo degi jiray inta isku magay mawlaxaaba xaafad goonay deganaayeen xaafadani xaafadda waxaa udhexay dhul cidloo beera ah hayjad cidlaa udhaxaysa oo baalku kugu cuni maga hore saasay ahayd waxay tidhi ida aqbala waxaa soo qaabisho soo dhaqa imra'atun haweeney baa ka timid min asaciidi xaafadaha korkoree madiine ka timid turiidu doonaysa an tuscidanii inay kaalmayso iscaadku asalkiisu wixii kaalmo kala ah carab waxay u taqaanaa musaacaday tidhaahdaa wixii in iyo whin laisku kaalmeeyeen iscaad baa lay way kala duwan yihiin innagu waa kaalme iyo gargaar iyo garab istaag ma lihin ruuxii oohin iyo baroorasho kugu taageeray waxaa la waa muscid laa musaacid masdarkuna waa iscaad iyo musaacaday kala yihiin inaad fahanteen baan u male somaarti tusaaciduni kumaysan dhihin maxay ku tidhi turiiddu an tuscidanii an tuscidanii waad ujeedaan inay oohin ugu kaalmayso wey ila oydo ila baroorato faاstaqbalaha rasuul اllah rasuulka ilaahay baa ka hortegay gabadhi wa qaala wuxuuna yidhi aturiidiin ma waxaad doonaysaa gabadh yahay an tudkhili الشhayطaana shayطaan inaad soo geliso beytan guri akhrajahu اllahu min rabbi uu ka saaray taad baroorto way iyo baqba aad la kacdo iyo isku shubay rogmadayey waxaad rabtaa guriga abusalaamin qiimaha badnaa ee shaydaan iyo kufriga ilaahay ka ilaaliyey inaad ku soo celiso ila waxaan waa dhaqan jaahiliya dhaqan islaam ma eh maratayn laba jeer buu nabigu gabadhi sidaa ku yidhi hadalkan waxaa maqlaysa canaanta nabigu canaananayay gabadhii kaalmada u timid umusalama oo isdiyaarinayso oo dharka xidhxidhinayso inay oohin ku dhufato doonaysa ayaa maqashay fa kafaftu cani ilbukaa'i waxaan ka joogsaday oohintii aan abuusan u ooyi lahaa falam abki maanan ooyin bay jiri yacnii qaylada iyo dhawaqa iyo boroorashadaa la diidan yahay lama diidano ilmada kaa imanaysa xadiikaaba caddayn doona xadiikaas marka wuxuu u keenay lilctimaad xadii la macno ah oo asaguna uu cuskan doono ayuu imaamku keenaya maadaama ay ku jirto macaani kale oon ku imanay midka xadina abu kamil jaxdari fuday ibn xusein waad soo marteen xadina xamaad yacni ibn zayd ibn dirham albasri can caasim alaxwal caasim ibn sulaymaan alaxwal can abi cuثmaan annahdi cabdiraxmaan ibn mallin baa la yidhahda can usaamata bna zayd xadiidka usama bn zayd wuxuu u keenay shaahid inuu u noqdo xadiidkii umu salm qaala wuxuu ihi saxaabiga kunaa cinda الnabiy nabigaanu la joogna alayh الsalaaة wasalaam faarsalat ilayhi waxaa nabigu u soo farindirtay ixdaa banaatihi gabdhihiisii mid ka mida gabdhihiisii midood baa u soo farindirtay tadcuuha iyadoo u yeedhaysa nabiga wa tukhbiruhu u sheegaysa ana sabiyan laha ilmo yaroy dhashay caliy ibn abilcaas baa la yidhahdaa cali bn abdilcaas in la yidhaahdo oo zaynab dhashay baa loo badan yahay faaduma dhashay baa la yidhaahdaa ruqiya dhashay baa la yidhaahdaa dhowr gabdhood baa la sheegay zaynab inay ahayd baana loo badan yahay wiilkuna uu ahaa wiil cali la yidhaahdo uu dhalay ninkii ahaa aburabiic abulcaas ibn abiabiic cafwan ibn rabiic aw amase ibnan laha ana sabiyan laha aw ibnan laha ilmo dhashay ama wiilay dhashay fi lmowti ayaa naftu ka socotaabay tii isaas u sheegaysa nabi allaw ii imow waxaadna ogaataa wiilkii yaraayan dhalay nafti baa ka socota isoo gaal faqaala lirasuuli nabigu wuxuu ku yidhi ninkii fariinwadaha ahaa irjic ilayha gabadhayda ku noqo faahbirha u sheeg ina lilaahi maa ahad horta waa caqiido aamin nafteennu allah iska leh ammaano inaad nooshahay milkiila kumatihi naftaada ina lilaahi ilaah waxaa u ahaaday maa akhada wuxuu qaata asagaa iska lahaa caruurtan iyo wiilkan dhimanaya allah ku siiyey asagaana lahaa hadduu qaatayna rabbi wuxuu qaatay wuxuu lahaa ma aha wax adu ay lagaama qaadin maxaa lagaa qaaday wax ammaana kuga ahaa soomaalida hore way fiicnaayeen xoolahan yaa iska leh anaa ku dambaabo ku leh anaa sheegta anaa ku dambaabo waa dadka hore fiicnaa waa xoolahaygi idinku anaa shaqaystay waa waxaygii baad la kacaysaan ma ogolayn soomaalida hore duqayda hore ma ogolayn hayntan adhigan geeliaa iskale anaa ku dambaaba waxay dembi u arkaan mararka qaarkood baad anaa iskale geelaygii adhigaygii locdaydii guryahaygii beerahaygii dembi weeye bay leeyihiin anaa ku dambaaboo sheegta idan waa caqiido fiican haddii lagaa qaatay wiilka oo la qaaday waxaad lahay lagaama qaadina rabbi wuxuu qaatay oo ceshaday wuxuu lahaa ammaanuna kuga ah walahu maa acطaa allah iskale wuxuu ku siiyey haddii owlaad cusub lagu siiyo wuxuu rabbilahyba ku siiyey hadduu kaa ceshado wax ammaana kugu ahaa iyo ergo baa lagaa ceshaday saa u aamin gabadh yahay wa kullu shayin cindahu biajalin musamma waxaad kalood ogaataa kullu shay shay kasta cindahu ilaahay agtiisa biajalin madal buu ku sugan yahay musaman la magacaabay hay walba ajal buu caagada ajal bay leedahay ku dhimanayso ku baaba'ayso naftu xil baxday waa wax qoran calafkiisii baa dhammaaday wakhtigiisii baa xidhmay axadna ka hormari maayo ajashiisi iyo geeridiis famurha gabadhayda far amar famurha u sheeg ninkaadan fariinta wadow faltasbir ha sabarto ha adkaysato waltaxtasib ajirna ilaahay ha weydiisato dhibkii gaadhay intay sabirto ajir ilaahay inuu siiyo ha ku dadaasho waajir xagee ka imanaya sabirka markaad sabirta ajir laguu qoraayo gabadhayna ha sabirto yidhi saana ha ogaato farintaa gaadhsii saad u ku celi facaada arasuulu fariinwadihii baa noqday wuxuu ku noqday gabadhii zaynab ahayd faqaala wuxuu yidhi wuu noqday farintii buu geeyey mar labaad buu soo noqday weeye hadda wuxuu idhi innahaa ayadu qad aqsamat lata'tiyannaha nabaallo wuxuu waxay ku dhaaratay oy kugu dhaaranaysaa u timaado aabbow ilaahay baan kugu dhaariyey soo dul istaag kaalay wiilkaad ugu gurtaa imow goobta inaad timaadaan rabaa waad iman kartaa facaada arasuulu rasuulkii baa noqday uuna soo laabtay mar labaad weeye faqaala wuxuuna yii cawdadan dambe waa caada min cindi zaynab caada min cindi zaynab annahaa qad aqsamat waxay ku dhaaratay lata'tiyannaha inaad u timaadday ku dhaaratay way kugu dhaaranaysaa qaal wuxuu ihi faqaama nabiga istaagay oo qaama macahu sacd ibni la istaagay ugaaskii ree khasraj mid wa mucaad ibnu jabal ree aws bu asagu ahaa wainطalaqtu macahum anigana waan raacay usaama ah so usaama saxaabigu waranay nabigaa istaagay ugaaskii ree bani khasraj baa nabiga ka garab kacay mucaad ibnu jabal oo ninkii caalimka ah asagu raaco ree aws ahaa anna waan raacay afar baa markaa la nabigu wuxuu u tegey gabadhi iyo goobtii dhibku ka jiray fa rufica ilayhi sabiyu ilmihii baa nabiga kor loogu soo qado loo dhiibay wa nafsu asagoo naftiisu iyo ruuxiisuna taqacqacu ay shanqarayso kaannaha aad moodo fii shannatin sibraar in lagu shubhayo biyo lagu shubhayo kaannaha aad moodo maaun fii shanna shannadu waa sibraarka baaliyoobay ee waa hore aan la isticmaalin ee ingegay marka biyo lagu shubay dar iyo qaw baa ka yeedha nafta ilmaha gurmaysa iyo fiiriisa u shanqarayay waxaad moodaa meesha in durbaan laga garaaca naftaasay u gurmaysa iyo xuurtiisu wa nafsu naftiisu taqacqaw ay shanqarayso qacqaca leedahay neeftii sii noqonaysay shahiiqiyo safiirkiis dhaafahayay ee saablayda cidhiidhiga ahayd marayay iyo neefmareenkii ayuu saxaabigu tilmaamaya qaabka dhawaqu iyo shaqadha u baxaysa fafaadad waxaa shubantay caynahu cayna rasuul nabigu waa ilmeeyey markuu arkay wiilka yarkaa dhibka haysta ah, naxariis badan buu ahay nabigu ilmadaa soo dhaaftay faqaala lahu sacd bn cubaada wuxuu yidhi maa haada ya rasuul allah nabi allow ilmadan maxay ahayd waxaana halkaa ka fahmaysaa waa bacdamaa la yska reebay ee layska nahiyey albukaau xaal meyit meydka in loo oga lasu diiday idan sacd bn mucaad wuxuu iska dhaadhiciyey nabigu amu ishilmaamay wa min ama ay fuqadu isku khilaafeen ninka mujtahidkaa ficilkiisa madhabkiisa ma laga qaadan karaa hal yu'khadu qowl mujtahidi wa في المسألة اlmas'ala min ficlihi waxaa loo badan yahay inaan laga qaadanayn maxaa yeelay ninka mujtahidka mujtahidkaa xataa macsuumba ha he wuu ishilmaami kara xagga falka hilmaan baa iman kara hadduusan macsuum ahaynna ta'awul baa iman kara ismoodsiin baa iman karta saa darteed aqwaashaa la cuskadaay afcaasha lama cuskado wadaadihiinni xumaana waa kay odhan jireen kuwii xuma wadaad fiican iyo wadaad xumaa kala jiree cilmigiga raaci ha raacin camalkayga cilmigayga raaca camalkaygaan la raac asal waxaa wadaadka cilmigiisi camalkiisu in la israacaan wey marka saxaabigu wuxuu nabigaamu ishalmaamay maa haada nabi allow ilmadu maxay tahay qaala wuxuu idhi haadihi raxmatun tani naxariis weeye haadihi raxmatun macnuhu haadihi aharu raxmatin ilintu naxariis ma ah waxay ka turjuntaa naxariis naxariis bay ka turji inaad qalbi ku dhaqatay ood qalbi jiricsan tahay ood naxariis badan tahay waxaa ku tusa ilintaada dhaqankaada hadalkaada tusahay si naxariis darro ila hadlaad leeda ruuxii kugu adkeeya naxariis darro hadalkaa ku tusaya dhaqankiisaa ku tusahay jacalaha allahu rabbi u yeelay fii quluubi cibaadihi addoomihiisa qalbigood waa naxariis ilaahay qalbigu addoonku doonu u geliyo ilintiisana ka turjumaysa ereygiisa wa inamaa yarxamu allaahu wuxuu alla u naxariistaa naxariis khaas ah tii khaaskayd weeye tii caamkayd ma aha min cibaadihi araxamaa addoommadiisa wuxuu u naxariistaa ka asagu naxariista ummadda u danqada adigu bukhaari iyo iyo iyo abu daa'uud iyo ibn maajaba waa tirmidi baan warinin xadiidka waxadaanaa maxamed numayr maxamed ah cabdulahi bn numayrin xadana ibn fudayl muxamed ibn fudayl addabid garanaysaan xa waxadna abubakr bn abi shaybata qaala xadana abu mucaawiya jamiican saddexdaa wadaad mise waa laba laba wadaad ibn fudayl iyo abu mucaawiya jamiican can caasim alaxwali bihada اlisnaad sanadka hadda ad soo marayseen ay ku wariyeen ahaa can abi cumaan annahdi can usaama bn zayd hayr hase yeeshee ana xadiiثa xamaadin atama waawal xadiidka xamaad ibnu zayd bn dirham albasri eenu soo maray can caasim alaxwal ad garanaysaanba ka dhammaystiran oo ka dheer xadiidka ibnu fudayl iyo midka abi mucaawiyaba xadaanaa yunis bn cabdillah asadafi almisri tilmiidi shaafici wa shaykhi muslim وcمر بن سwاad الcاamiriي qaala ahbarna cabdullah bn wahab ariiqan qudhigiisuu bukhaari xadiidka ku wariyaa asbaq bn faraj ninka la odhan jiray buu asagoo ka wariyaa can cabdillah bni wahab ahbarnii camr ibn xaari almisri can saciid ibn xaari ibn mucalla alansaari can cabdullahi bni cumara xadika cbdullah bn cumar wuxuu u keensaday inuu marhaati kaco xadiidkii usaama qaala wuxuu uhi saxaabiga ishtakaa sacd bn cubaada xanuunsaday oo sheegtay shakwan lahu shakwaa lahu yani xanuun xanuunsada uu ka kacay yani dad xanuunsataad ku tegi kartaa oad ku xijaaban kartaa marna intaad bukooto waad ka kici ishtakaa sacd bnu cubaada xanuunsaday shakwaa lahu xanuunuu xanuunsaday ayuu sheegtay ninkii laha sacd faataa rasuul اllah rasuulka ilaahi baa yimid ama tegey yacuudu asagoo booqanaya maca cabdiraxmaan bni cawf sacd bn waqaas cabdillah bn mascuud saddexdaa wadaad buu nabigu la tegay israaceen falama dakhala calayhi markuu u galay oo nabigu sacd bn cubaada gurigii uu ku xanuunsanaa u galay wajadahu wuxuu helay fii ashiyatin fii khashyatin fii haashiya saddexdaa waa la akhriyaa fii haashiya bukhaari bay ku timid hashya iyo khashiyana riwaayada muslim baa la akhriya labaduba laba macnuun baa looga jeeda fii khashiyatin iyo haashiyatin iyo khashyatin ahalkiisii ay la joogaan ahalkiisii ay hareereeyeen oo khaashiyadu hadda waa dadkii ka agdhawaa saxaabiga ee marlinaya baxnaaninaya ee asaga hadhaynaya ama daboolaya ka agdhowaa ama fii haashiyatin aw khashiyatin aw khashiyatin miyir dabool asagoo intuu xanuunsaday xanuunkii ka batay miyir daboolmay buu u tegay iqmaa yar ku jira labada macnaa lagu fasiraa dad isku gadaamay in laga wado iyo in laga wada xanuunka qudhigiisu uu miyir daboolmay saxaabiga loo jeedo labada macnaba waa la sheegay labada macnaba qarina dambe waa u markhaati kacaya faqaa wuxuu yidhi aqad qadaa ma naf aqad qadaa naxbahu yani ma naf baxay oo maka dareertay dadkiiba weydiinaya haashiyadii ama xanuunka iyo mirdaboolku nabigu u qaatay inuu naf labada macno way noqon karta qaaluu waxay laa nabi allow ma naf waa nool noolya laakiin xanuunkan baa sida u galay fabakaa rasuul اllah rasuulka ilahi baa ilmeeyey ooyey falamaa ra'a alqawmu saxaabadii la socotay markay arkeen iyo intii ag fadhidayba ee saxaabiga bukaaa rasuulilah rasuulka oohintiisii bokow iyaguna waa ooy ku dareen iyaguna waa ku dareen hade waa la ilmeeyeen adoon oohinba ku hayninoo adkaysanhaya haddii mid kuu bilaabo waad iskaga dari bani aadamku saasuu iska yahay aduu markooba iscelcelinhaya haddii la taabto waad ku daraysa faqaal nabig wuxuu hi alaa tasmacuun hadda ku warna waa kii sacaad ka hadlay hawsha nabiga ku tacliiqiye ee loo saxay masalada loo kala saaray kuwana inay fahmi waayaan buu ka baqay nabigu ugu kala soocaaya alaa tasmacuun ma weydan maqlayn may maqlaysaan saxaabo ina allaha laa yucadibu ilaahay kuma qoonsado addoommihiisa kumana cadaabo bidamci alcayni ilinteed ililmaysay ama ilin ka timid indho ka timid ilahay kuma cadaabo walaa bixusni اlqalbi qalbi tiiraanyadii iyo xanuunkiina addoommaha looma qabsado walaakin yucadibu ilah addoommihiisa wuxuu ku cadaaba kuna qoonsadaa bihaadaa carabka wa ashaar nabigu wuxuu ku fiiqay ilaa lisaani carabkiisa buu farta ku fiiqay aw yarxamu ama carabka maa lagugu naxariisan haddaad wanaag ku sheegto ood ku ducayso oo ilaahay ku xusto carabkaad ku janno geli haddaan nalaqnalaq iyo qayle iyo baroosha bilowdana waad eedi wey laakiin qalbi xanuunsadoo danqaday ililmaysay ilahay inooma haysta xadiidku bukhaari baa wariyey min hada alwaj buu wariyaa taxaawina wariya waad ogtihiin ibnu xibbaan iyo khayrkiina waa wariyaan sababku waxaa weeye maxaadna loogu haysanin damcat اlcayn iyo xusnu qalb maxaan la isugu qabsanaynin maqaasid iyo usuusha diiniyadoo dhan baa tilmaamaya ko geeri iyo markay timaaday xanuun in ruuxu u ilmeeyo oo u danqado oo naxariis iyo nuglaan ka muuqato sharci ahaanna ma reebano dabci ahaan iyo caadi ahaanna waxxun ma ah nin weynu siddeetan jir ah oo ilmihiisa nafbacay haddii la arko guxushaagoo ilmaynaya dadka bini aadamku way u danqanayaan lama yaabayaan ilmadu iyo xanuunka qalbiga ee danqashada ah caada ahaanna ma xumo sharic ahaanna ma bacno waa qodob qodobka labaad meesha ku jira waxaa weeye waxay ka turjumaysaa ilmadu riqatu qalbin waana khuluq kariim ah dabacsanaan qalbiga ah naxariis badni nuglaasho bay ka turjumaysaa ilmadu ka turjumaysa waana khuluq iyo abci wanaagsanoo aadamuhu ay jecel yihiin midda saddexaad waa khariiso aan la iska celin karin shayga bani aadamka aysan awoodinna ilahay kuma mashaqeeyo waa hayru maqduurin alayhi fattaquu llaha ma statactum baa layidhi walaa nukalifu nafsan ilaa wascaha haddaad waxaad ka danqata aragto ama aad ka ilmayso ilintaada ma celin kartid si walbood yeesho way ku soo dhaafi ha laacmaray tiri garan maysid marka lamana celin karo wax caada ahaanba anu xunna maaha sharciguna ma qoonsanin waana shay ka turjumaya abci wanaag iyo maydhax wanaag iyo naxariis iyo gobonnimo howlaha noocaasa marka shareecadu inay jidaysa mooye ma hor istaagto cashuurka halkaa inoo jogo allah subxana wa tacaala